alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii nawaaqid alislaam alcashara marka naaqidka siddeedaad ee islaamnimada burinaysaa ayaynu ku jirnay mawduuca muwaalaadka oo kollay guda ballaadhanna waxbaynu ka tilmaannay markaa shalay yacni darsiga kolley wax badan maynaan dhigin waa roobku inaga soo gaadhay marka maanta haddaynu halkii ka ambaqaadno anwaacda muwaalaadka ee gaalnimada ah wax ka mid a ayaynu tilmaannay wax ka midna waa inoo dhinnaayeen anwaacda aynu sheegnay waxaa ka mid ah muwaalaadka taamka ee dhammayska tiran ee anwaacdii muwaalaadka lala wada imanayo attawali alkaamil ama bicibaara ukhraa in gaalada looga yeesho jacayl diintooda la jecel yahay daraaddeed in looga yeesho ama gaalnimadooda laga raalli yahay ama anwaacda muwaalaadka dhammaan lala yimaado waxaa ka mid a ah in lagu ateeco wixii gaalnimo waxaa ka mid a ah anwaacda aynu soo sheegnay tashabuha dhammayska tiran ama wax gaalnimo a ah in laga shabaho laysaga ekaysiiyo waxaa ka mid a alridaa bikufrihim ama alridaa bilkufri oo qaacidadu waxay tahay aridaa bilkufri kufrun gaalnimada in lagu raali noqdaa waa gaalnimo waxaynu joognay suwarka raalli ahaanshaha gaalnimada lagu raali noqonayo innagoo dhowr suuro ka sheegnay suurada ugu dambaysaynu joognay waxay ku saabsanayd in gaalada lala fadhiisto wakhtiga gaalnimada iyo dheeldheelka la imanayaan iyadoo aan laga reebaynoo loo diidaynin maca daalik aan majliskii laga kacayn oo looga tegayn oo laga faaruqayn iyadoo la kari karaayo in laga tago lagamana reebaayo lagamana tegayo waa lala fadhiyayaa iyagoo kufrigii iyo dheeldheelkii wadaa waana la kari karaa in laga tago haddii intaa laysku daro waxay noqonaysaa rida bilkufri gaalnimadii oo lagu raali noqday markaa gaalnimay noqonaysaa waxay u deliishadeen culammadu aayadda allah u yidhi wqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin gayrih inakum idan miluhum waxaa idinku soo degay korkiinnana ku soo degay kitaabka ilaahayna ku sugan markaa maqashaan aayaadka ilaahay oo laga gaaloobaayo lagu dheeldheelaayo falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin gayrih ha la fadhiisanina markaa gaaladu gaalnimada la imanayso ay samaynayso ama ay ku hadlayso ama aayaadka ilaahay ay ku dheeldheelayso ha la fadhiina ilaa war kale iyo sheeko kale ay dhex galaan gaalnimadu iyagoo wada ha la jooginoo ha la fadhiine ka faaruqoo ka taga innakum idan miluhum idinku markaasba la mid baa tihiin haddii aydaan ka reebin haddii aydaan majliskii ka faaruqin meeshay fadhiyeen alla sii fadhidaan iyagoo gaalnimadii iyo dheeldheelkii wada aad kari karaysaan inaad ka tagtaan haddana aad ka tegi oo sidii ula fadhidaan la mid baa tihiin allah baa yidhi innakum idan miluhum marka aayaddaa culammadu waxay ka qaateen in lagu gaaloobayo arrinkaasoo ay tahay ridaa bilkufri alcallaamatu alqurtubi abu cabdillaahi alqurtubi kitaabkiisa tafsiirka wuxuu ku odhanayaa markuu aayaddaa fasiraayo fadalla bi hada cala wujuubi ijtinaabi asxaabi almacaasi ida dahara minhum munkar lianna man lam yajtanibhum faqad radya ficlahum waalridaa bilkufri kufrun qaala allahu caza wajal inakum idan miluhum fakulu man jalasa fii majlisi macsiyatin walam yunkir calayhim yakunu macahum fi lwisri sawaa'a waynbagii an yunkira calayhim ida takallamuu bilmacsiyati wa camiluu biha fain lam yaqdir cala alnakiiri calayhim fayanbagii an yaquuma canhum xata laa yakuuna min ahli hadihi alaaya ilaa uu ka yidhi ina aridaa bilmacsiyati macsiyatun aayadda tafsiirkeedu ku odhanayaa abu cabdillaahi alqurdubi raximah llah wuxuu yidhi hadalkani wuxuu ku tusinayaa in dadka macaasida la imanaya in laga dheeraadaa inay waajib tahay marka munkarkii xumaantu ay ka muuqato waayo ruuxaan ka dheeraanini ficilkooda raalli buu ka noqday marka macno ka waasacsan macnihii aayaddu ka deliishaday oo haddii gaalnimada cidda odhanaysa ama samaynaysa ama la imanaysa markay gaalnimada la imanayaan aan lala joogi karin in laga faaruqo ay tahay in laga faaruqa ay tahay waxaa laga qaadanayaa macsida lafteedana cidda markaa macsida dembiga samaynaysaa cidda la joogtaa ee aan ka reebayn ee aan ka faaruqin ee ka tegin iyaguna sidaas si la-eg inay la mid noqonayaan oo macsidii qaar sameeyey ay la mid noqonayaan marka labada qaacidaba wuu sheegay waridaa bilkufri kufrun marka hore yidhi marka dambena wuxuu odhanayaa aridaa bilmacsiyati macsiyatun gaalnimada in lagu raali noqdaa waa gaalnimo macsida in lagu raali noqdaana waa macsi marka ka samaynayuu qofku la mid noqonayaa wuxuu samaynayaa hadday macsi tahay isaguna la mid buu noqonayaa caasi buu noqonayaa waxa uu samaynayo hadday gaalnimo laga faaruqi waayo o laga tegi waayo o laga reebi waayona waxay noqonaysaa in lagu gaaloobayo ayay noqonaysaayo alridaa bilkufri kufrun aayaddaanu labadaba u daliishaday hadal sidaasoo kale la mida ahlucilmiga qaarkood waa sheegeen sulaymaan ibnu cabdillaahina fataawihiisa qaarkood waa ku tilmaamay isagoo aayadda daliishanaya raalli ahaanshaha gaalnimada lagu raalli noqday oo bimacnaa cidda gaalnimada samaynaysa lala joogaayo oo aan laga faaruqayn inay noqonayso inuu gaalnimadii isaguna kala mid yahay marka taasina waxa weeye waa mas'alo ku sii saabsan mawduucii aynu ka hadlaynay arridaa bilkufri kufrun suwarka kale gaalnimada ah ee muwaalaadka ka mida waxaa ka mid a tafdiil alkufaari cala almuslimiina diiniyan in gaalada la fadilo oo muslimiinta laga fadilo la yidhaahdo iyagaa ka wanaagsan diin ahaan oo diinta gaaladu ay ku sugan yihiin baa diinta muslimiinta ka fiican ama gaalada ayaa muslimiinta diin ahaan uga fiican haddii la yidhaahdo iyaduna waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa waana arrinkii ay la yimaadeen nimanka yuhuudda ay sameeyeen ee ilaahay ku sheegay aayaddii suuratu nnisaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ma og tahay oo cilmigaaguma ku dhammaaday kuwii la siiyey qayb kitaabka ka mida xaal ay rumaynayaan jibtiga iyo taaguudka ay rumaynayaan yacnii sixirka iyo shaytaanka ay rumaynayaan ama a'immada kufriga ay rumaynayaan wayaquuluuna ay odhanayaan liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila kuwaas kuwa gaalada aba waxay ku odhanayaan kuwaasaa ka hanuunsan ama ka hanuun badan mu'miniinta marka cidda sidaa odhanaysa inay cid jibtiga iyo taaquudka rumaysay tahay ayuu allah sheegay jibtiga iyo taaquudka cid rumaysay inay tahay ayuu allah sheegay waxaana ka dambaysaa inuu ilaahay nacdalay culammada qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu caadil alxambali kitaabkiisa tafsiirka allubaab wainama istaxaquu hada allacna litafdiilihim cabadat alawthaani cala almu'miniina bimuxammadin sala allahu aleyh wasalam lacnadda waxay ku mutaysteen aayadda aayaddaa ka dambaysa lagu nacdalaayo fadilaadda kuwa sanamada caabudaya ay ka fadileen oo ka korraysiiyeen mu'miniintii ahluliimaanka cidda nebi maxamed rumaysay waxaabay ka sarraysiiyeen oo ay kor mariyeen kuwii markaa awsaantii iyo asnaamta caabudayey sidaasay ku mutaysteen lacnadda marka gaalada in la fadilo oo iyaga la yidhaahdo iyagaa diin ahaan fiican oo mu'miniinta ka fiican la yidhaahdaa waa arrin marka waxa weeye cidda la timaadaa ay tahay cid malcuuniin oo la nacdalay culamada qaarkoodna waaba tasriixiyeen inuu markaa gaal noqonaayo oo sheekhii la odhan jiray maxamed ibnu axmed ciliish almaliki alashari oo culammada maalikiyada ka mid ahaa kutubta shuraaxda ee fiqiga cala madhab almaalikiya qaar ka midana yacni markaa leh oo sharxay waxa uu fataawihiisa ku yidhi wa tafdiilu alkaafiri cala almuslimi in kaana min xaysu ddiinu fahuwa riddatun waila falaa wallaahu aclam wuxuu yidhi fadilaadda ee gaalka la fadilayo ama gaalada jinsiga kaafir la fadilayo cala almuslimi laga fadilayo ama ruux keliya oo gaal ah laga fadilayo ruux muslim ah hadday tahay waxaa looga fadilayaa xagga diin ahaan hadday tahay waxay noqonaysaa riddo diinka bax ah oo diinta laga baxaayo lagu gaaloobayay noqonaysa wa ilaa falaa haddaan laakiin diin ahaan lagaga fadilayna si kale loo fadilaayo gaalnimo ma noqonayso gaalnimo ma noqonayso laakiin diin ahaan haddii loo fadilaayo oo la yidhaahdo diin ahaan iyagaa diin wanaagsan ama gaalkaasaa ka diin wanaagsan muslim walow muslimkaasi caasiba ha noqdo ama faasiqba ha noqdo waxay noqonaysaa ridda diinka bax bay noqonaysaa la gaaloobayo lagu gaaloobaya noqonaysa waayo muslimku si kastuu fisqi iyo macaasi iyo dembiye ula yimaado iyo kabaa'ir huwa axsanu diinan min alkaafir xagga diin ahaan waa uga fiican yahay gaalka waayo aslu tawxiid buu haystaa asluliimaan buu haystaa sidaas aawadeed baa laynoo sheegay ciddii asluliimaan ama aslu tawxiid ku dhimataa inay naarta ku waarayn laakiin gaalada dhammaantood waxay yihiin qaar naarta ku waarayay yihiin laakiin faasiqii muslimka ahaa ee asalka islaamnimo iyo tawxiid u sugnaaday si kastuu fisqiga iyo xumaanta u farabadsado haddana hadduu naarta galaba ku waari maayo marka horena inuu ilaahay cafiyaa waaba suurowdaayoo mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa siduu ilaahay yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimada wixii ka sokeeye dunuuba ciddii ku dhimataa mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay bay hoos yaalliin hadduu doono ilaahay waa cafinayaa hadduu doonana waa ku cadaabaya waxyaalaha muwaalaatulkufaarka ah ee lagu gaaloobaayo waxaa ka mid a ah in muwaalaadka gaalada laga weli yeelanaayo marka horeba la xalaashado oo la yidhaahdo waa bannaan tahay in gaaladii la ateecaa ama la raacaa ama markaa iyaga diin ahaan loo jeclaadaa ama loo gargaaraa loo hiiliyaa yacni marka iyo waxa kale la midka anwaacda muwaalaadka haddii la xalaashado anwaacda muwaalaadka suwarkeeda wax kastoo ka mida haddii muwaalaatulkufaarkii la xalaashado la bannaysto waxay noqonaysaa gaalnimo waayo waa istixlaalu maa xarama allaahu wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey oo la xalaashanayo weeye wakada Eh, haddii markaa la dafiro in muwaalaadka gaalada laga weli yeelanaya inay xaaraan tahay haddii la dafirana waa la mid waatuu odhana culammaduna waa isla ogolyihin taas waayo shay xaaraana oo culammadu ayna isku khilaafsanayn ee lagu ijmaacsan yahay inay xaaraan tahay laysku waafaqsan yahay culammadu dhammaantood isku waafaqsan yihiin xalaashadka la xalaashado waa lagu gaaloobayaa waxay fuqahadu isku khilaafaan laguma gaalaysiinaayo qofka markaa xalaashada walow khata'ba ha noqoto laakiin waxay culammada islaamku ay ku ijmaaceen inay xaaraan tahay xalaashadka la xalaashado xalaalnimo laga caqiideeyaa waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysa culammaduna ijmaac bay ku soo rareen waana isku waafaqsan yihiin waayo waa takdiib likitaab illaah waa kitaabkii ilaahay oo la beeninayo ayuu koobsanayaa waxaan odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya walinsaanu mataa xallala alxaraama almujmaca calayhi aw xarama alxalaala almujmaca calayhi aw badala sharca almujmaca calayhi kaana kaafiran murtadan biitifaaqi alfuqahaa yacni saasuu ku odhanayaa majmucu lfataawaha mujalladka saddexaad laba boqol lixdan iyo toddoba waxaa muwaalaatulkufaarka soo gelaysa gaalnimada ah in gaaladii gaalnimadoodu qaciga ahayd la gaalaysiin waayo ama gaalnimadooda laga shakiyo suwarka dhammaantood waxay ka mid tahay muwaalaatu lkufaarka nooca gaalnimada ah ayay ka mid tahay wixii intaa ka soo hadhay waxay noqonayaan inay duuna daalik yihiin oo gaalnimadii ay ka sokeeyaan ayay noqonayaan haddaba tafsiilka masalada la tafsiilinayo maxaa u daliila in la yidhahdo masalada tafsiil baa ku jira oo waa la tafsiilinayaa maxaa u daliila yacni taas waxa weeye waxaa u daliila yacni naska iyo ijmaaca mid walba daliil buu yahay nasku daliil buu yahoo yacnii xadiiskii markaa ku saabsanaa xaatim ibn abi baltaca ee saxiixa ku sugnaa ayaa naska u daliilka yahay xadiiskaasina waxa uu sheegayaa in markii waxa weyaan yacni fatxu maka ay dhici doonto oo gaaladii quraysheed ay jebiyeen ballankay nebiga la lahaayeen calayhi asalaatu wassalaam nebiga wuxuu doonay inuu ku duulo waayo si cad bay ballankii u buriyeen maadaamay si cad ballankii u buriyeen iyadaan loo digin baa lagu duulayaa gaaladu hadday si cad ballanka u buriyaanoo uga baxaan uma baahna in la ogeysiiyo uma baahna oo la yidhaahdo maanta laga bilaabo wax ballan iyo heshiisoo inaga dhexeeyaa ma jiro in lagu yidhaahdaa xaajo looma qabo laakiin aayaddan suuratu alanfaal waxay ku saabsan tahay wa ima takhaafanna min qawmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa waa haddii ballanka si cad aynay u burin laakiin la arko amaaraad inay damacsan yihiin ballanka inay ka baxaan ama buriyaan calaamaadkaa marka la arko laakiin si cad ballankii aynay u burin ee looga baqo ama lagu maleeyo inay ballanka ka baxayaan ifafaalaheed iyo amaaraadkeeduna ay muuqdaan xaaladda caynkaasa laguma duuli karo iyada oo aan markaa ballankoodii lagu tuurin oo la ogaysiin oo la odhan maanta laga bilaabo wax heshiis iyo ballanoo inaga dhexeeya ma jiro aan sidaa lagu odhan in lagu duulaa ma bannaana laakiin marka eh, si cad ballanka ay u buriyaan oo uga baxaan marka xaaje iyo baahi looma qabo in la ogeysiiyo oo la yidhaahdo bal inagama dhexeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo doonaya inuu ku duulo ayaa xaatib ibn abi baltaca saxaabiga la yidhaahdaa oo saxaabadii beder ka qayb gashay ka mida ayaa markaa arrin digniin ah u diray gaaladii qof dumara oo gaalada ka mida oo madiino timi oo dan yadu ay leedahay u soo gaadhay laakiin aan islaamine gaalnimadeedii ku sugan ayaa markay noqotay warqadda uu dhiibay warqaddana waxa qoray xaatib ibnu abi baltaca qoray qofka dumara afka waxba ugama sheegin laakiin wuxuu yidhi warqaddaa gee ayuu ku yidhi oo u dhiib yacni gaaladii markaa waaweynayd ee markaa joogay maka joogay qaar ka mida ah u dhiib ayuu ku yidhi qofkii dumar ahayd way qaadday warqaddii ilaahay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyi ugu sheegay in markaa qofkaa dumara warqadda loo dhiibay oo warqad ay siddo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray saddex saxaabi cali bnu abi aalib iyo zubayr ibnu cawaam iyo miqdaad ayuu diray wuxuu yidhi waxaad tagtaan intaliquu xataa ta'tuu rawdata khaakh faina biha daciina wa macaha kitaab fakhuduuhu minha meel macruufa oo maka iyo madiina u dhaxaysa ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meesha rawdatu khaakh la yidhaahdo waa ismu makaan meeshaa taga waxaa kula kulmi doontaan qof dumara oo socdaala oo safara ayaa kula kulmi doontaan meeshaa wuxuu nebigu xataa xadiday mawdic ay kula kulmayaan meesha ay kula kulmayaan buu xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay qof dumaroo safaraa kula kulmi doontaan warqad bay sidaa ka soo qaada fardahay ku dhaceen fardihii bay eryeen meeshii bay gaadheen rawdatu khaakh la odhan jiray qofkii dumaray ka heleen qofkii dumar ee safarka ahayd ee nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam bay halkaa kula kulmeen waxay ku yidhaahdeen soo saar kitaabka ama warqaddaad sidda soo saar markii hore waa dafirtay waxay tidhi warqad ma sido deedna way u hanjabeen dabeedna waxay ka soo saartay timaheeda ay tidicday ayay ka soo dhex saartay warqaddii bay soo qaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u keeneen warqaddii baa la furay warqaddii waxaa ku taalla waxay ka timi xaatib ibn abi baltacay ka timi waxay ku socotaa dad gaaladii reer maka ka mida ayay ku socotaa waxaanu uga warramayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinka uu damacsan yahay oo ah inuu ku soo duulo taasuu uga warramaya waxa ay koobsatay warqaddii waxay noqotay digniinta gaaladii loo digaayey oo duullaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ayaamaha soo socota uu ku duuli doono uu sirtaas sii fakinayo u sii sheegaayay gaalada nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib ayuu weydiiyey oo wuxuu yidhi kani waa maxay maa xamalaka calaa maa sanact maxaa kugu kallifay waxaad samaysay wuxuu idhi rasuulka ilaahayow ha igu degdegin waxaan ahaa yacnii nin aan quraysh ka mid ahayn oo ka dhalan saxaabadaada kale muhaajiriinta ahi quraysh waxay ku lahaayeen qaraabaad bay ku lahaayeen laakiin anigu wax qaraabo ah kuma lahayn qaraabadooda ayaa u ilaalinaysay ehelkoodii iyo xoolahoodii aniga maadaama nasabki iseegay oo aan quraysh aanan ka dhalan laakiin aan iska dhex deganaa waxaan doonay inaan manno ku yeesho oo aan markaa waxa weeye yacni abaal aan u galo ay igu dhowraan oo igu ilaaliyaan yacni markaa ayaan doonay si ay markaa waxa weeye dadkayga igu dhowraan oo igu ilaaliyaan wamaa facaltu kufran walaa irtidaadan walaa ridan bilkufri bacda alislaam mana samayn buu yidhi gaalnimo daraaddeed arrinkan uma samayn oo qasad yacni gaalnimaa ah ugama jeedin yacni markaa diinka noqodna ugama jeedin raalli ahaansho gaalnimada aan ku raalli noqdayna ugama jeedin qasdiyada noocaasa midnaba kama lahayn ee waxaan uga jeeday bes yacni gacan ku yeelo oo markaa taaha kugu dhowraan rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laqad sadaqakum ilaahay baan ku dhaartay run buu idiin sheegay cumar baa yidhi yaa rasuul allahi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq wuxuu yidhi markaa rasuulki ilaahayow iddaa munaafiqan kurka aan ka jare eh markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innahu shahida badra beder ayuu ka qayb galay oo xaadiray wmaa yudriika lacala allaha an yakuuna qad iطalaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum maxaa ku garansiiyey buu ihi cumarow in laga yaabo ama la rajaynaayo inuu ilaahay taalacday reer beder dabeedna uu ku yidhi reer beder waxaad doontaan sameeya waa idin dembi dhaafeen riwaayaadka qaarkood waxaa soo aroortay cumar inuu hadalkan laba goor ku celiyey yacni iddaa'an dil kurka ka jareen marka xadiidkaasi wuxuu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib ibn abi baltaca iyada oo uu sameeyey yacni markaa khiyaana cudmaa khiyaanadii weynaanshaha badnayd oo sirtii nebiga sala allahu alayh wasalam ee dullaankiiyo dagaalka ku saabsanayd cadowga uu doonay inuu gaadhsiiyo u fakiyo ila ilaahay baa ka baajiyey wuu u qasdaye yacnii haddii kufri ay ahaan lahayd iyo gaalnimo hadday ahaan lahaydna samaynta la sameeyo iyo qasadka loo qasdaa isku mid bay noqon lahayd oo niyada gaalnimada la niyeeyaa iyo gaalnimada in lala yimaadaa waa isku mid saas aawadee waatay fuqahadu ku kulmeen oo isku waafaqeen man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaal ruuxa markaa go'aansada ama niyeeyo shay gaalnimo ah inuu dib kala yimaado dib ka gaaloobo isla markaasuu gaal yahay bay yidhahdeen culammadu sharti maaha markaa shaygii u niyeeyey inay dhacaan hadduu is yidhaahdo beledada gaalada tag oo dabeedna jinsiyaddooda qaado oo markaad jinsiyaddaa hesho dabadeed gaalow hadduu niyoodo ya markan buu gaal yahay maaha markuu beledka tago maaha markuu gaalnimada la yimaado niyadaa keliyuu ku gaaloobayaa man nawa alkufra fi lma'aali kafara fi lxaal ka markaa niyeeya inuu dib ka gaaloobo hadduu is yidhaahdo cishriin sana labaatan sano dabadeed gaalow hadduu is yidhaahdo markan buu gaal yahay maaha markaas markaa yacni xaaladda in wakhtigaa la gaadhaa shardiya maaha marka arrinka noocaasi hadduu gaalnimo noqon lahaa camalkiisani waa buri lahaa oo ka qaybgalka beder uu ka qayb galay waxba uma tarteen waayo dee camal kastoo wanaagsan oo la sameeyaa iimaan iyo camal saalixa wax kastoo lala yimaado haddii gaalnimo laga dambaysiyo gaalnimadu way burinaysaa ya shuhuudu badrin maaha waa shay aan markaa yacni iyadu wax alla wax wax ka tarayaa inay jirin laakiin hadday dhici lahayd gaalnimo ka dambaysaa hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran way burin lahayd way burin lahayd oo waxa weeye ciddii gaalnimada ku dhimata wax kastay e, wanaagsanay la yimaadaan dee waa burayaan sida aayaadka qur'aanka inoo sheegayaan wman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun haddama aragtaa markaa sidaas aawoodee xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay tafsiilka mas'alada ayuu daliil u yahay sida ijmaacuba daliil ugu yahay cidda xadiiska fasirtayna waxaa ugu yacni markaa fiican ugu wanaagsan shaafici oo imaamu shaafici kitaabkiisa umka wuxuu ku odhanayaa walaysa adalaalatu calaa cawrati muslimin walaa ta'yiidi kaafirin bian yaxdara ana almuslimiina yuriiduuna minhu giratan liyaxdaraha aw yataqadama fii nikaayati almuslimiina bikufrin bayin saddex arrin buu sheegay wuxuu idhi maaha tusinta yacnii ceebta muslim leeyahay yacni markaa la tusiyo ama ta'yiidka la xoojiyo gaal oo lagu xoojiyo lagu ayiido inuu ka digtoonaado muslimiintii doonaayay dagnaan inay ka helaan inuu ka digtooni qabo arrinkaa in lagu xoojiyo ama marka waxa weeye gadaloolada muslim leeyahay loo sheego oo yacni sirtoo kale loo fakiyo oo la gaadhsiiyo ama markaa si uga digtoonaado gaaladu loogu sheego yacni markaa arrinkaa ama loogu ayiido si ay uga digtoonaadaan ama si ay ugu soo hormaraan yacnii muslimiinta dhibaatada ay gaadhsiinayaan oo nikaayo iyo dhib ay gaadhsiinayaan si ay ugu soo hormaraan yacni wakhtigan bay degan yihiine yacni markaa soo hujuuma uu yidhaahdo gaalnimo cad maaha buu imaamu shaafici odhanaya walaysa addalaalatu calaa cawrati muslimin walaa ta'yiidu kaafirin bian yaxdara ana almuslimiina yuriiduuna minhu khiratan liyaxdaraha aw yataqadama fii nikaayati almuslimiina bikufrin bayin gaalnimo cad arrinkaasi ma aha shaafici ardaygiisii oo rabiic ibnu sulaymaan ah ayaa wuxuu yidhi waxaan ku yidhi shaafici a qulta haadaa khabaran am qiyaasan ma xadiis nebi baad sidaa ku tidhi oo sidaa ku tusinaya mise qiyaas mas'ale kale aad ka qiyaasataad ku tidhi qaala qultuhu bima laa yasacu musliman calimahu cindii an yukhaalifahu bisunnati almansuusati bacda alistidlaali bilkitaab waxaan ku idhi buu yidhi shaafici baa odhanaya wax aanu kari karayn qof muslimi oo garanayaa oo gartaa inuu markaa khilaafaa waxaynay u suuragal ahayn oo awoodi karaynin ayaan ku idhi oo sunnada saxiixada ah ee nebiga laga hayo axaadiiska saxiixa ah, baan ku idhi deliishadka kitaabka la deliishanayo dabadeed sunnada saxiixada baa dee markaa maqaamka labaad ah markaasaa markaa uu shaafici wuxuu ku ihi bal sunnada sheeg dabeedna xadiiskaa xaatib buu sheegay kadib wuxuu ihi shaafici fii hada alxadiisi maca maa wasafnaa laka طرح المسألة باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في aw facalahu liyamnaca ahlah wayaxtamilu an yakuuna zallatan laa ragbatan can alislaami waxtamala almacna alaqbax waxtamala almacna alaqbaxa kaana alqowlu qowlahu fiima xtamala ficluhu wa xukmu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama fiihi bian lam yaqtulhu walam yastacmil calayhi alaglab wala axadun ataa fi misli hada acdama fi aldaahiri min haadih lianna amra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam mubaayinun fii cadamatihi lijamiici alaadamiyiina bacdah faida kaana man khaabara almushrikiina biamri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yuriidu giratahum fasadaqahu maa caaba calayhi alaglabu mima yaqacu fi nnufuus fayakuunu lidalika maqbuulan kana man bacdahu fi aqala min xaalihi wa awlaa an yuqbala minhu mislu maa qabila minhu hadalkaa wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa umka ayuu ku odhanaya wuxuu imaamu shaafici raximah llahu sheegayaa wuxuu odhanayaa xadiiskan waxaa ku sugan arrinkaa aynu soo sheegnay la jirkiisa in malayaasha la tuuraayo yacni markaa xukunka darxu lxukmi biisticmaali dunuun in xukunkii yacni markaa in malayaasha wax lagu xukumo in la tuurayo oo male markaa laguma xukumin dee waxay aqbali kari lahayd male xun haddii lagu malaynaayo in qasad xun inuu ka leeyahay yacni markaa lagu xambaaro waana macnaha soo degdegi kara haddana waxa weeye markaa taas laguma xambaarine yacni isagaa la weydiiyey qoraalkaa uu qoray xaatibna wuxuu aqbalayey inuu arrinku ahaado siduu xaatib sheegay oo ah inuu markaa aanu arrinkan u samayn shaki uu islaamnimada ka shakisan yahaye uu u sameeyey inuu ehelkiisa dhibaatada kaga daafaco oo qaradka iyo ujeeddada uu ka lahaa wuxuu kaloo aqbalaayey inuu zalle iyo simbiriraxa ay ka tahay ee nacaybuu islaamka necab yahay aynay ahayn macnaha xumaanshaha badan oo gaalnimo inuu uga jeeday iyo shaki uu diinka ka shakiyeyna waa aqbali karayay intaaba maadaamuu aqbali karayey shaafici muxuu yidhi kaana alqowlu qowlahu fii ma xtamala ficluh odhahda la aqbalayaa waxay noqotay odhaahdiisa wixii ficilkiisa ixtimaal ku jiro siduu isagu ka sheego baa la aqbalayaa la qaadanaya yacnii hadalkii wuxuu yeeshay ixtimaal arrinkuu sameeyey arrin ixtimaal yeesho gaalnimo iyo keyrkiiba aqbali kara ayuu noqday dabeedna isagaa la weydiiyey siduu isagu yidhi baana la aqbalay siduu isagu yidhi baana la aqbalay marka xukunkii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxay noqotay inaanu dilin arrinka aqlabkaana ee haaliban saasoo kale ay u dhacdaana inaanu isticmaalin oo haalibkii aanu ku xukumin wuxuu odhanayaa shaafici ruux marka muuqaalka sare marka laga eego waxa xaatib la yimi wax ka weyn la yimi oo muwaalaati ma jira buu odhanayaa daahirka marka laga eego walaa axadun ataa fii misli haada yacni tan oo kale khiyaanada noocaasoo kale ah iyo sirta gaalada loo gudbinaayo yacni daahirka marka laga eego mid ka weynaansha badan cid la imanaysaa ma jirto waayo cid kastooo sirteeda la bixiyo oo muslimiin ah dee amarka rasuulka ka sii weyni badan lianna amra rasuuli lahi sala allahu alay wasalam mubaayinun fii cadamatihi lijamici alaadamiyiina bacda amarka rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ka wen yahay aadamiga ka dambeeyo oo dhan amarkooda waa ka wen yahay marka hadduu yahay cidda markaa mushrikiinta warka u gudbiyo amarkii rasuulka uga warramay oo sirtii nebiga sala allahu aleyh wasalam bixiyey nebiguna uu doonayey inuu markaa iyagoo warmaqabta ah inuu nebigu weeraro u doonaayo nebiguna uu markaa u rumeeyey yacni sidii xaatib uu sheegay uu markaa ka aqbalay oo ka rumaystay waxay ku tusinaysaa yacnii ciddii kale ka dambaysana in laga aqbalaayo ayay ku tusinaysaa waa hadal waadixa oo cad weliba waxaad garataa yacni imaamu shaafici wuxuu ka mid yahay a'immadii ahlusunna waljamaacu ka mid yahay yacni culammadii iyo a'immadii salafku ka mid yahay laba boqol iyo afartii ayuu dhintay irjaa shaqo kuma leh waa min a'immati sunna wax bidcaa innaba laguma sheegin tafsiilka masalada uu ka qabaa qawaacid murji'a mid ku binaysan ma aha waxay ku binaysan tahay qawaaciddii ahlusunna waljamaca ay ku binaysan tahay haddama aragta marka waxaa laga qaadanayaa sida marka imaamkaasiba u tilmaamay xadiiskana u deliishadayna dalaaladiisu waa waadix nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii ninkani uu yidhi wamaa facaltu kufran walaa shakan minii walaa irtidaadan walaa ridan bilkufri nebigu waa ka rumaystay waxaanu yidhi qad sadaqakum run buu idiin sheegay cudurdaarkiina waa ka aqbalay xasanadiisii bederna alxasanatu alcadiima inay u baaqi tahay buu sheegay waxaa laga qaadanayaa yacnii warka muslimiinta in gaalada loo basaasaa jariime ha ahaato laakiin milladda mid laga baxayo gaalnimo aynanay ahayn haddii qasadka xun aan looga jeedine yacni danaysi kale looga jeedo ee markaa gaalnimada in la jecel yahay ama lagu raalli yahay ama islaamnimada la neceb yahay ama laga shakinayo haddaan waxyaalahaasi raacin sideeda uma aha kufri akbara daatadeeda uma aha xadiiska waa laga qaadanaya waa ku tusinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa mudaaharadu in marka itlaaqeeda aynay kufri akbara u ahayn ayaa laga qaadanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam cumar markuu yidhi waxa weeye dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq waa ku inkiray arrinka noocaasna cumar kama aqbalin cumarna arrinkaa waa ku khata'ay inuu xaatib gaalaysiiyey oo uu yidhi markaa ii idan aan kurka ka jare inuu ku khata'ay yacni marka ayaa xadiisku ku tusinaya oo hadalkii cumar sax lagama yeelin saas aawadeed baa markaysagaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arrinkaa u caddeeyey uu yidhi innahu shahida badra uuna yidhi waxa weeye falaa taquulu canhu ilaa khayra yacni wax wanaagsan mooye wax kale ha ka odhannina yacni marka cumar markii dambe waa ooyey waa ilmeeyey markii dambe cumar marka waxay ku tusinaysaa arrinkaasi inaanu daatadiisa cala alitlaaq kufi aanu u ahayn akbara ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ficilka xaatim inuu aqbalaayo kufri iyo kayrkeedba oo gaalnimo iyo wax gaalnimada ka sokeeya labadaba inuu aqbalaayey saas aawadeed baa markaa istifsaal nebigu ugu sameeyeoo tafsiil kala weydiiyo uu yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kugu kallifoo kugu xambaaray waxaad samaysay waxaana markaa laga qaataa shayga qofka lagu gaalaysiinayaa waa inuu yahay shay markaa dee gaalnimo ah sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uhi ilaa an tarow kufran bawaaxan laakiin shay ixtimaal leh waa inaanu noqon jamac culammada ka midii waxay sheegeen yacni markaa bawaaxan waxa weeye laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbalayn shaykhulislaam ibnu taymiya waxauu yidhi ina atakfiira laa yakuunu biamrin muxtamil gaalaysiintu kuma dhici karto shay ixtimaal lahoo siyaalo kala duwan aqbali kara oo gaalnimo iyo khayrkeed baa shay aqbali kara ilaa qofku uu sheego dee ixtimaalka gaalnimada inuu uga jeeday layskagama gaalaysiin karo hadduu gaalnimo aqbali karo wax kalena aqbali karo wax kalena aqbali karo isagaa tafsiil la kala weydiinaya saas aaweed baa imaamu shaafici uu yidhi kaana alqowlu qowlahu fii ma xtamala ficluh odhahda la aqbalayaa waxay noqotay odhahdiisa wixii ficilkiisu ixtimaal leeyahoo siyaalo kala duwan aqbali karo gaalnimo iyo kayrkeedba aqbali karo qowlkiisa uu isagu naftiisa ka yidhaahdaa maqbuul noqonaya ee macnaha xun layskagama xambaarayo ahlu cilmi badan baana markaa saas yadaa ka deliishaday saas yadana u tilmaamay mas'aladana waa masale culammadu ay isla oggol yihiin tafsiil inay leedahay yacni marka aayadda qur'aanka ahee allah u yidhi waman yatawallahum minkum fa innahu minhum aayadda lafteeda ixtimaal baa ku sugan oo sariix kuma aha gaalaysiinta waayo waman yatawallahum minkum fa innahu minhum cibaarada noocaas ahi yacni markaa culammada mufasiriintu waxay sheegeen in markaa waxae tafsiil ay leedahay waxay la mid tahay aayaddani man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qole isu waa ka mid miyaa la odhan kara ayu tashabbuh oo lala yimaada waa kufri akbara maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum haddii waxa weeye sida gaalada qaarkood sheegada u xiirteen haddii markaysagaa qof uu sheegada xiirto yacni arrinkaasi ha ahaado mid xun laakiin miyaa la odhanayaa waa gaaloobay haddii sida gaal u labisto hadduu qof u labisto miyaa la odhanayaa waa gaaloobay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum gaaladuu diin ahaan uga mid yahay miyaa la odhanayaa sidaa waxa weeye taaba tafsiilka loo gelinaayo ayaa aayaddana tafsiilka loo gelinayaa waayo siiqada fa innahu minhum fa innahu minhum yacni labada mid walba fa innahu minhum baa ku sugan saas aawadeed baa culammada mufasiriintu ay sheegeen haddii waxa weeye waxa gaalada looga weli yeelanayaa ay tahay muwaafaqo kufrigooda lagu waafaqayo ama kufrigii lagu caawinayo iyo wax la mida in diin ahaan looga mid yahay haddii laakiin markaa duuna daalika ay tahay oo waxa markaa gaalada laga weli yeelanayaa aynay ahayn yacni muwaafaqo kufri lagu waafaqayo ama raalli ahaansho kufrigii laga raalli yahay iyo wax la mida haddaynay ahayn waxay noqonaysaa xagga madamada iyo cuquubada iyo dhaleecaynta ayuu markaa uga mid yahay inuu ciqaab mutaysanaayo oo lagu dhaleecayn ayuu kala mid yahay laakiin xagga diin ahaan ugama mid aha ibnu abi zamaniin sheikhii la odhan jiray almaaliki oo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashankii hijriga dhintay waa culammadii qarnigii afraad buu ka mid ahaa wa kaana min a'immati sunna a'immada sunnadana ka mid ahaa kitaab ictiqaadu leeyahay oo calaa caqiidati salaf ah ayuu leeyahay ahlucilmiga qaarkood markay sheegayaan waxay yidhaahdaan kaana muqtafiyan liaahaari salaf raadadkii salafka ayuu raaci jiray waxaanu markaa macruuf ku yahay caqiidada ahlu sunna waljamaca inuu daaficu ku yahay marka macruuf kitaabkiisa caqiidadae usuulu sunna u noqo wuxuu ku odhanayaa markuu aayadda fasiraayo kitaabkiisa tafsiirka ah markuu aayadda fasiraayo wuxuu yidhi aayadda intuu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa'a ay fi ddiin xagga diinka ha kaga weli yeelanina fiddiin buu ku fasiray bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fi ddiini fainahu minhum marka fi diini calaa sabiili tafsiir buu u keenay diin ahaan qofkii kaga weli yeeshaa iyagu ka mid yaho diin ahaan uga mid yahay oo bimacnaa hadduu diinkoodii ku waafaqo ama gaalnimadii ku waafaqo markaasuu gaaladii ka mid yahay saclabi oo isaguna culammada mufasiriinta ka mid a afar boqol labaatan iyo toddobadii dhintay wuxuu yidhi aayadda markuu sheegay tafsiirkiisa waman yatawallahum minkum fainahu minhum fayuwaafiquhum calaa diinihim wayuciinuhum fainahu minhum yacnii diinkoodiibuu ku waafaqayaa deedna waa caawinaya marka waa ka mid iyaguu ka mid yahay marka wuxuu ku qayday fayuwaafiquhum calaa diinihim wa yuciinuhum baqawi oo isaguna a'immada sunnada ka mida dhintayna shan boqol toban iyo lixdii culammada shaaficiyana ka mid ahaa kitaab weyn oo fiqiga oo calaa madhab shaaficiya leh kitaabka weynee sharxu sunnana leh oo ictiqaadu ahlisunna waljamaacana yani markaysaga ku taqriiriyo ku suga sharaxa yani marka axaadiistaa sharxayo sida marka sharxu sunna markaysaga ku sugan wuxuu odhanayaa waman yatawallahum minkum fa inahu minhum aayadda markuu sheegay fa yuwaafiquhum wa yuciinuhum fa inahu minhum waa waafaqayaa yani wuxuu ku waafaqayaa kufrigooda yani waana ku caawinayaa fa inahu hadalka hadal la mida waxaa odhanaya ibnu caadil alxambali oo isaguna boqol toddobaatan iyo shantii dhintay kitaabkiisa tafsiirkuu ku odhanaya ibnu catiya wuxuu odhanaya almaliki oo shan boqol afartan iyo laba dhintay waman tawallaahum bimuctaqadihi wa diinihi fahuwa minhum fi lkufri waistixqaaqi alniqmati waalkhuluudi fi nnar waman tawallaahum biafcaalihi min alcabdi wanaxwihi duuna muctaqadin walaa ikhlaalin biiimaanin fahuwa minhum fi lmaqti walmadamati alwaaqicati calayhim wa calayhi kitaabkiisa tafsiirka almuxarar alwajiiz la yidhaahdo qaadigii la odhan jiray ibnu catiya wuxuu ku odhanayaa diinkoodiiyo caqiidadooda ka kaga weli yeesha iyagu uga mid yahay xagga gaalnimada iyo mutaysadka uu mutaysanayo inuu naarta ku waaro iyagu uga mid yahay kii laakiin xagga ficillada kaga weli yeesha taageerista iyo kaalmaynta laakiin xagga ictiqaadka iyo iimaanka inuu ka tago aslul iimaanka iyo xagga caqiidada aan kaga weri yeelan fa huwa minhum fi lmaqti waalmadamati alwaaqicati calayhim wa calayhi wuxuu uga mid yahay xagga markaa yacni cadhada loo cadhoonaayo oo ficilkiisa xun loogu cadhoonaayo iyo dhaleecaynta lagu dhaleecaynaayo ayuu uga mid yahay ibnu jawsi saasoo kale isaguna waxa uu sheegay aayadda laba tafsiir baa ku sugan waa in la yidhaahdo man yatawallahum fi ddiini fa innahu minhum fi lkufri hadduu diinka uga weli yeeshana iyagu uga mid yahay gaalnimada iyo qowlka kaloo ah man yatawallahum fi lcahdi fa innahu minhum fi mukhaalafati alamri hadduu xagga markaa cahdiga iyo ballanka iyo yacnii xaggaa kaga weli yeeshay xagga diinka aanu kaga weli yeelan oo dee cuhuuddood iyo yani ballamadooda markaysaga uu raaco iyaga ateeco waxay noqonaysaa wuxuu ku ateecayna ayna gaalnimo ahayn inuu mukhaalafada amarka uu khilaafay inuu uga mid yahay tafsiirkiisuu ku odhanaya zaadulmasiirka tafsiirka mid la mida qurdubi baa isaguna sheegayaa oo kitaabkiisa tafsiirka ayuu isaga laftiisu ku sheegaya tafsiil ku tilmaamaya meelaha qaarkood ijmaal buu sheegaya fa innahu minhum bayana tacaala ana xukmahu ka xukmihim yani marka laakiin cibaarada ma tafsiilin laakiin meelo kale ayuu markaa qayday oo aayadda kale allah u yidhi walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاlnabiyi wma unzila ilayhi ma itahaduuhum awliyaa yadullu bihada cala ana man itakhada kaafira waliya falaysa bimu'minin ida ctaqada ictiqaadahu waradya afcaalah qurdubiga ayaa odhanaya tafsiilkiina waa ku caddahay wuxuu ku qayday maxay hadduu caqiidadooda kala caqiideeyo oo ficiladooda ka raalli ahaado caqiidadoodana uu caqiideeyo markaa ma noqonaayo mid muumino iyo asalkii iimaanku waa waayaya wuxuu kaloo cibaaro kale oo ka waadaxsan ku yidhi man kasura tatallucuhu calaa cawraati almuslimiina wayunabbihu calayhim waa isla qurtubi wa yucarifu caduwahum biakhbaarihim lam yakun bidalika kaafiran ida kaana ficluhu ligaradin dunyawiyin واعtiqaaduhu عlى dalika saliim kama facala xaaطibu xiina qasda bidalika اtikhاada اlyadi walam yanwi الriddaةa can اddiin waa cibaaro waadixa ayuu ku odhanaya ibnu juzayi almaliki alkharnaati isaguna waxa weeye saasoo kale ayuu isaguna tilmaamayaa faman kana yactaqidu muctaqadahum fahuwa minhum min kuli wajhin waman khaalafahum fi ictiqaadihim waaxabahum fahuwa minhum fi lmaqti cinda allah abu xayaan yacni markaa isaguna saas leeg ayuu sheegayaa tafsiilkaa waxaa uga horreeyo kale maawardi ibnu taymiya majmuuc fataawaha waa kaga hadlay hadal waadixa ah. waqad taxsulu lirajuli muwaadathum liraxmin aw xaajatin fatakunu denban yanqusu bihi iimaanuhu walaa yakunu bihi kaafiran kama xasala min xaatib ibni abi baltaca ilaa uu ka yidhi wakamaa xasala lisacd ibni cubaada lama intasara libni ubayin fii qisati alifki yacni wuxuu tilmaamay waxa weeye waxaa dhici karta ninka inay u xasisho jacaylka uu gaalada qaarkood jeclaado oo dan ama markaysaga raxim iyo qaraabo uu u jeclaado dembi bay noqonaysaa iimaankiisu ku nuqsaamayo laakiin gaal ku noqon maayo sida marka xaatibba ka dhacday sida sacd ibnu cubaade ka dhacday markuu u gargaaro u hiiliyey munaafiqii weynaa ee ra'sulmunaafiqiin ahaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo uu yidhi markaysaa waxaan yani markaa sacd ibnu mucaad ku yidhi wallaahi ma dilaysid yani mana awoodi karti inaad disho yani marka uu sidaas ku yidhi wuxuu daafacayey yani munaafiqa weyn ayuu markaa daafacayay caaisha waxay tidhi wa kaana qabla dalika rajulan saalixan walaakin ixtamalathu alxamiya yacni hore wuxuu ahaan jiray nin wanaagsane laakiin maalintaa qabyaalad baa qaaday sidaas iyadaabay caaisha tidhi radia allaahu canha shubhadaa daraaddeed baa cumar ugu magacaabay xaatib munaafiq inuu yahay ugu magacaabay cumarna muta'awil buu ahaa buu yidhi fa kaana cumaru ibnu taymiya odhanaya ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها يعني wuxuu sheegay saxaabo kale ayuu markaa sheegay oo ashyaada qaarkood ay ka dhaceen ayuu tilmaamay hadalkaasi wuxuu ku yaalla majmuucu fataawaha mujalladka toddobaad shan boqol labaatan iyo saddex ayuu ku odhanayaa buu ka odhanaya callaamat ibnuqayim waxa uu yidhi alkabiiratu alcadiimatu mima duuna ashirki qad tukafaru bialxasanati alkabiirati almaaxiya kama waqaca aljasu min xaatibin mukafaran bishuhuudihi badra fainama ishtamalat calayhi hadihi alxasanatu alcadiimatu min almaslaxati watadamanathu min maxabati illahi laha wa ridaahu biha wa faraxii biha wa mubaahaatihi lilmalaa'ikati bifaaciliha acdamu mima ishtamalat calayhi sayi'atu aljasi min almafsadati watadamanatu min buqdi illaahi laha yacni waxa uu ka odhanayaa zaad ulmacaadka ayuu ka odhanayaa mujalladka saddexaad saddex boqol toddobaatan iyo laba wuxuu tilmaamayaa yacnii dembiga weyne kabiirada ah ee gaalnimada ka sokeeya waa dhacdaa xasano weyn ou qofku la yimi in lagaga dhaafo waa dhacdaa sida markaa yacnii warka gaalada uu isyidhi u gudbiyo u basaas xaatib uu isyidhi yacnii loogu dhaafay yacnii ka qaybgalkii beder uu ka qayb galay waayo xasana cadiimay ahayd beder inuu ka qayb gala daahir ibnu caashuur tafsiirkiisa wuxuu ku odhanayaa waqad ittafaqa culamaa'u sunnati cala anna maa duuna aridaa bilkufri wa mumaala'atihim calayhi min alwilaayati laa yuujibu alkhuruuja min alribqati alislaamiyati walakinahu dalaalun cadiim wa huwa maraatibu fi lquwati bixasabi quwati almuwaalaat wa biikhtilaafi axwaali almuslimiin kitaabkiisa tafsiirku ku odhanaya ataxriir watanwiir mujalladka lixaad altaxriir watanwiir mujalladka lixaad laba boqol iyo soddon ayuu markaa ku odhanaya culamo badan baa saas yadaa sheegay oo marka waxaa tilmaamay xataa culammada najdiyiintu ma aha mas'alada inayna tafsiil ka qabin iyaga laftoodu tafsiilkay ka qabaan jamac badan oo ka mida ayaa tafsiilka sheegay oo sulaymaan ibni cabdilaahi ka mid yahay oo ka mid yahay cabdulatiif ka mid yahay oo sacdi ka mid yahay oo cabdullaahi ibni cabdilcasiis alcanqari ka mid yahay oo saalix fawsaan ka mid yahay oo khayrkood ka mid yahay laakiin wakhtigoo inagu yar daraaddeed yacni markaa hadalladooda hadda yacni ma sardin karo ama ma naqlin karo hadalka markaysa markaa yani sulaymaan ibni cabdillaahi ibni maxamed ibni cabdilwahaab waa saaxibu taysiire kitaabkiisa awsaqu cura aliimaan ayuu ku sugan yahay masaa'isha uu ka jawaabayo waxaanu odhanayaa markuu sheego in kaanat ilmuwaalaatu maca musaakanatihim fii diyaarihim waalkhuruuji macahum fii qitaalihim wa naxwi dalika fainahu yuxkamu calaa saaxibiha bilkufri markii hore intuu sidaas yidhi oo haddii waxaweye gaalada guryahooda lala dego oo laga weli yeesho dagaalkana lala baxo iyaga gaalnimada waa lagu xukumayaa markuu yidhi ayuu wuxuu yidhi haddii marka wain kaanat ilmuwaalaatu lahum fii diyaari alislaami idaa qadimuu ilayhim wanaxwi dalika fahada caasin aasimun mutacaridun lilwaciidi wain kaanat muwaalaatuhum liajli dunyaahum yajibu calayhi min altacziiri bilhajri waalaadabi wa naxwihi maa yasjuru amhaalah wain kaanat ilmuwaalaatu liajli diinihim fahuwa miluhum waman axaba qowman xushira macahum waa hadal waadixa waa tafsiil cad waxaanu markaysaga marka ahaa ictiqaadka yacni aad yo aad buu markaysaga ugu baacdheeraa ilaa mashaayikhda qaarkooda casriga ay yidhaahdeen kitaabkiisa taysiir alcasiiz alxamiidku waa kutubta naadirka ah ee marka waxa weeyaan yacni marka kitaab tawxiidka lagu sharxay kitaabu tawxiid mid la mida aanu jirin marka qofka markaysaga aad yo aad yacni kitaabkaa iyo dhowr kitaab kale laazima yacni ictiqaadku si fiican buu ugu caddaanayaa wuxuu odhanayaa haddii muwaalaadka gaalada laga weli yeelanaya markay daaraha muslimiinta iyo beledada islaamka yimaadaan weliyeeladka laga weli yeelanaya markay yimaadaan hadday ay tahay hadday dhacdo wuxuu noqonayaa caasi buu noqonayaa aasimoo dembaabay waciidna u bandhigan waxaa looga weliyeeshay hadday tahay adduunyadooda daraaddeedna tacsiir iyo ciqaab buu mutaysanayaa haddii diintooda daraaddeed uu uga weliyeeshana iyaguu la mid yahay saas iyadaabuu odhanaya cala kulli xaal mawduucu kolley waa mawduuc ballaaran laakiin intaas baynu ku gaabsanaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk